والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحديث التاسع وثلاثون xadiidkii soddon iyo sagaalaad ruwiya mayl weriyey can ibni cabaasin radi allahu taala canhuma cabdllahi bn cabas maylka weriyey ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulka nika gool ina allaha tacaala ilaahay tajaawaza huwa ilaahay gudbiyey li liajli ana laantay man gudbey can umati umaday heshe an gudbi alkhadaa isma alkhadaai gefki dembisheyeen gudbi wanisyaana wa isma nisyaani hilmaanki dembisheen gudbi wamaa wa isma maagi dembisheen gudbi istukrihyo ligraahay aleyhi ma korshelikigrahay xadiiun hada xadiiun waay xasanun darjidisasan rawaama yurey xadiidka ibnu maaja walbayhaqi na weliy waayruhuma ibnu maaja eyrkood yani bayhaqi eyrkoodana weliye cabdالlahi بn cabas radi allahu canhuma ana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay in allaha tacaala ilaahay tajaawaza huwa ilaahay gudbiyey li liajli ana lahaantaya in gudbiyey cafaa cafi wasafaha ilaahay dhaafi wasaamaca musaamacooday dhaafi li liajli ana lahaantaya in gudbiyey can umati umaday heshe waa inku gudbi alkhada gefyen gudbi waay gefkaasan dhaafi alkhadaa isma alkhaday gefkii dembishay gefadikadiyan yani dambeliningobdan taasa ilahaysi ahe yani saas wa ey wuqucu shay calaa khilaafi ma yuraadua hada maylere shay ini dhiyo sidi lam doona ay khilaafshan dhi masalan shaksigo shaksigo ya gamun mise gori game man gamey geedo kudhawa lahay geedi mudhoonyo gafey insaan koo insaankiya dili walko wal gobodey walkisaasade maleeraayo falaa gawada caleyh walaa isma waay dembe korshay mahana kisaasna korshay mahana laakin dilay kawaajibas manaa lanka gafi qaraabadiisa di kawaajibase kolkan reed jefta taasu dembisha wal dhaafe wa lawlaa lankan muslimka lankan kas dili fadi wal dili fadi laakin hadda khadaayan gefa an dilma lahayne kakadamayhi yani dhatanga lankan hadaha gali bes dembisha korshay mahano tajaawazahu an la dhaafay lilyajli an lahanta in dhaafi can umati umaday heshe an dhaafay alkhada isma alkhada jefki dembisha an dhaafi wanisyani waisma nisyani hilmaanki dembishen dhaafi wa oo wal al wali onayo aflan di masalan faman facala damban dang ali dembi sameey nisyaanan an samey o taraka daacatan daaca kutabo duhurki kutabay asarki kutabay nisyaanan wa hilmaami oo kilmaha falaa isma aleyhi dembi korshay mahanalilay mana ahay xadiidka yani waa kay may tusiyey daahir shay gefka iyo hilmaanka ini khaaska iya umaduntan e khaaska iyo karaamatan linabiyiha nabiy lummawa umadun sala lahu alayh yani unabashe sala lahu alayhi wasalam nabagaasay karaamayawsha daraadiye iyo lamadan dembada lanku dhaafi umadun lakakasisi walidalika umirnaa an naqula ininka goolnolan amri rabbana laa tuaakhidna in nasina o akhdana rabbana ya rabbana rabbano laa tuaakhid ngobtoyna on in nasina hadii na hilmaagna o akhdana hadii na geemtidoob dalaba liidamati hadi nicma wa wala taasan eralaneerimaybua nicmada nin daaim weelo waabna siiday rasuulka ba nin sheegay hadina nin daaim weel ilah markaas la tuuga macnaha reer banu israail may hada jareen hadii koosho wal hilmaam shay la amri hilmaamo mise gef cigaaba lahanta dajijan wal halaalhaayal kuharimi jari dacaami sharaabi wal saase umadan laakin saas meelilay wamaa wa isma ma aladigi dambi sheeye lin dhaafi in allaha tacaala tajaawaza li alkadaa isma alkada iyo indaafin gudbisa in allaha tacaala tajaawazahu ala gudbiya liljli ana lahantay an umati umada heshay alkada isma alkada in gudbi iwahay wanisyana wa isma nisyan ilmaanki dembisheen gudbi iwama wa isma maagi demb yani waakay dembisheen gudbi ustukrihuyo lakasabo ay ughirulakagehero aleyhi ala ficli ficlima maaga ficlshay lakiikra mis aleyhi ala gawli golima maagas golshay lakiikra dembe korshay mahaan lang ali lanki demba kufuro oo her igasaba kakufuro dembe korshay mahaan lilay walaan yani masala bahadala kahadli hadal hunga kahadli mis hadal fay laakin wali kirahay kadile hadi kal hadal alir kahadli dembe korshay mahaan lilay lang masalan ba yani hadii hataa la ero zawjadiis oo kale fur yani hadi kal kadile lir sade kufur hadi kal kadile bes lankina lang walweelo korlanko ikrahay onodisaloodadin wal hel lankana langol sameey koro abdili koro markaasay furumtoob ert wal markingobadaalil wal laki ikrahayu mana laakin ikrahagaas wal alla walbaad laki ikraha odhon dambishe korshe mahaan markila ley cumuumkaas hadiiska caamka sheegi may lakuistatnooday gasla oo kale hoob lankan dil hadi kale ka dila leer ma istatna ma jarta taas muweelo kortolili falaa yubaaxu bilikrahi fayatamu faaciluhu i waman akrahu mana lamadon wal dile lankan dil hadi kale adibaka dile hoob leero oo lankeeda kawsid adin walka dileeki oo dadigrahay lamad wa isa dile a wa yubtalaani cinda shaafici radi allahu taala anhu abu xaniifan raximah llahu taala meray kan wala ikraahilayla dile mukrihiga layla dile laakin lankala mubaashirooday dil eraysulna kasabi mal dilow saas abu xaniif sulka tabi imaamu malik iyo axmed mamay kataben radi allahu taala anhuma mubaashirka oo lankan dil eray waanasul wal dili kaasay laaqobdayla dile saasa rasul may kale lahaisafnooday zina oo kale hadii zana lakiikrahsade falaa yubaaxu malbinaayo biligraay lang ali lankisameyon kadambawelilay mana laakin hadi kudhiyaas shubi koytay hadyani ad haddulzina kudhiyaasa lilay shubi koytay dembi laawa kadambawe yani ikrah may kumid aha ma low darat imraatun lidacaamin wamtanaca malikuhu min badlihi ila bizina fiiha fayaxrumu calayha tamkinuhu yal ikrahga yani wa kay masalan ba may kumidaha dilan oonay oh, dhibtoodo gibir dhibtooto dacaaman dhibtood lanki dacaamkaas lahaayna makasiya ilaa toosinaysa ma saasoo kale ero xaaram waay maamaso yani makaniasoliley mana maweelo korto yani gurigaas baan dhimadahay walaan siwera male zine makaniye meero korto lileymida diyaariy korto khilaafani gowli maaligiyo khilaafane radi allahu taala anhu yajuzu laamayn binaawa tamkinuhu eri wasabruha afdal laakin sabarto afdal eh, yani katmeye adika may ba kugaadaan kufaaidaysadaan xadid korta darjidiisa mayb wa xasan waay rawahu ibn maaja albayhaqi a weriyen waayruhuma ayru ibn maaja albayhaqi bayhaqi o ibn maaja keyrkoodana weriyen wa xadid cadiim eho eh nafishay nacaame eh wa gefka dambishay ini lakorweeli ya xadidka kugaadaan hilmaankana dambishay ini dhiyaw wali ikrah oo kale dheer ikrah laki ikrahna dambishay dhiyaw taasa xadid kufaaidaysadaan alxadid alarbicun xadidki afartumaad ruwiya ma yuriye an ibni cumar radi alahu taala canhuma cabdulahi bin cumar mayl kuriy qaal cabdulahi nika gole kada rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha gobda bimankibi fangalka iya gobdi faqaala nabiyuna humay ka golay sala allahu alayhi wasalam kun haaw fi dunya addunya dhatiye haaw kaanaka ad oo gariibun musaafirat oo kalaw oo acaabiru sabiilin jidudba oo kal hawa wa kana ibni cumar radi alahu taala canhuma cabdulahi bin cumar may had yaqulu kay ka golaw idaa amsayta hadii ad galbaysato falaa tantadir insugdoy asabaaxa waa bara waida asbaxta hadii waa barisaton falaa tantadirin sugda masaa galab wakul gaadoy min sixatika fiyaawanta ishe ku gaadoy limaradika jirodan gaadoy wa min hayaatika nalole ishe ku gaadoy limawtika geeridan gaadoy rawaamay wuriy hadiska albuaariy an ibn wakana ibni cumar an ibni cumar radi allahu taala canhuma cabdillaahi bn cumar mayl kuriye gaala ibni cumar ibni cumar inika gooli akada rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha iya gobday bimankibi fangalka iya gobdi galante handibid yani handibidi fangalka iya gobdi faqaala nabiy naw markaasa ma yeelay sala allahu alayhi wasalam kun haaw cabdullaahi o haaw dadka dhon ala nijed fi dunya addunya dhafti antiad roogda ay fi muddati igaamatika nagaashada muddadeed biha fiiha addunya dhafti antiad kabaaqe dadka nagaaysanta haaw kaanaka ad oo abi gariibun musaafir oo kale tahan yani addunya ning ilutay lang musaafir e shibah laa takun ilayha laa tarkan ilayha addunya ning ilutay walaa tadma in ilayha fiiha walaa tatacalaq biha addunyinka taalugdoy may lianaka calaa janaaxi safari safar garabsheeya kasogonto minha min addunya lakusafaraw ilaa wadani igaamatika nagaashada wadanshal safara wahwa alaakhiratu wa kalgariibi gariib oo kale bahaw aladi laa yastakiru fi daari lgurba daartus gariibkay makasugnaadaw galbishayna makaxasalaw bal ang hilowsanaade wadanshay may go-aansada ini safar danti sooba dhama adina saas oo kale hawa o caabiru sabiilin jidko gudubow oo kale e jaa-izu dariigin jid gudubow oo jidkan guduba jidkalan sii gudubow haawa yani saas walmacnaa mayb waa haaw fi dunya ka gariibin lang musaafir haaw o bal caabiru sabiilin wanaato ot bimacnaa bal oo kale lildraabel sugnaatay bal caabiru sabiilin foolba gariiba ma e lan jidgooyo oo kale haawa waa may kasugna kan usuge xaston isbooriyo cala ixtigaari dunya addunya agirashe iska booriyahay walfaraagi mina addunya lakufaarug wazuudi fiya addunya dhaxdee la zaahidow والاktisaaر gaabsado عalى akdi مقداar لarوrati وalilambahayiga darjele kagaabsado mana facala lcaaqili lanka caaqilka korshay may aha an yaqnaca ini sabro fiiha addunyada tiya bilbalgati walkafilan layka sabr walkafaafi walusukaafi o layka sabr wahuwa ma yakunu bigadri alxaaja walhadawa may wali lianaha addunyada fi lxaqiiqati daaru maroring daar oo la marawlay bes gurigo gobolka kadhisun ada moodi marti saasa lamidey waxabsu cuburin gudugowkii wajasru cuburin lew gudugowkii buuntidiis buuntada tilaabsadaas buunta tilaabsadaas oo kale saasay lamid adkua waqad gaala ciisa ciisa alayhi salaam nabiy llahi ciisa maerayl maerjaraleeray addunyaa kambaratun facburuuha walaa tacmuruuha addunyo may bu ahaan buunto korshe malka dhisada kor wal oo siya buunto oo siya bii maraayaan korshe wal malka dhisada kor saasa walaa tacmiruha ngacamirtan addunya saarja salman alfarisi radi allahu taala anhu meeray amarani khaliiliy widaykay rasuululahi may amaray sala allahu alayh wasalam anlaa atakid an anwaldan min addunya addunyan waldan ilaa kamasaaci raakibi lan soctaale alaabtis oo kale waldan manaa saasee yani wa kay saas oo yani walilahi daru qawmin diila fihim kama takadama ina lilahi cibaada fudana dalabu dunya wakaafu lfitana nadaruu fiha falama calimuu anaha laysat lixayin wadana jacluuha lujatan watakaduu saalix alacmaali fiha sufana ina lilahi ilahi mayl cibaadan ali fudanan dhug leh dalagu dunya addunyo sadiidiya siyano isku furen wakaafu obsadeen alfitana fitna ku obsadeen jacnaduru firiyan fiha addunyada tiya firiyan falama calimuu markay ogaadeen anaha ana dunya addunyada laysat hiya addunyada lixayin langnool wadanan wadanan haani ogaadeen langnoog oo lam kas dareero wadan inin hayn marki ogaaden ajaclo welan ha addunyadi dhombo lujatan badoo kale hiryak welan hir hir korshe malacmirele dhise saasa addunyadi kawelan hirka maylay waa lankir koob korteed walka dhisaw iska dama ama dayaw maylay iska dayaysi kukubadbaado fadi watakaduu may kawaaldhadeena saali al acmaali acmaalo subunga fiha fi luja lujadi dhahdiy sufanan kawaaldhaden red hirkan sele kubadbaade acmaal subun halakoy saasa eren waay maylay sheegay rajulka omen gale abu dharin algifaari markaasa rajulki mere abadaro aaway alaabtin er alaaba gurigo makajarto aaway alaabtin markaasa mere ina lana beyta una gurigo yelana nuwajih ndiraan ilahi ila lbeyti mataacanaa gurigo oo alaabtan ndiraano yeelana faqaala markaasa mere kan walba ma camiran daartan me daartan hora jarte camir daasaan guri camiran oo fadaas hora jarer markaasa rajulki mere min mataaci maa dumta haahuna inti addunya roogdan wal yarkada dhagatona fadaaisadee qaala may ka kole naclamu ognaari ana saaxib almanzili gurugun addunya saaxibka la ilaahay e laa yadacuna fihi ninku tabaani ognaani mar dhooba dareernirhedme wal amiraane wal ikafani saleymana dadki hor saasa andedaale yani wa kay saas wa ahe wa kana bnu cumar cabdullaahi bin cumar reed may haaday radia allahu tacaala canhuma yaqul cabdullahi kikagolaha ida amsayta ida dakalta hadii ad galo fi wakti lmasaa galabto waktisha galo falaa tantadir usugdoy asabaxa waa bare usugdoy waa bare waa kiin baryoy ngortoy waidaa asbaxta hadii oonyaw ad waa bariisato oo yani laa tantadirhu fi camalin min acmaal lbiri galabta camal faylilakooy ngartoy ho baaba kiin bari waa ka markii baryaw camal faylilakooy bal baadirka degdeg bificli lkhayraati watayakan yaqiini anaka adiba mayitun ata qabla majii sabaaxi wa waa bare intin koyn galabta marogdoha waa ka kiin barya isartoy hataba camal faylilakooy wa waida asbaxta hadii ad waa barisato dakalta fi wakti sabax galon falaa tantadir unsugdo almasa galata unsugdoy laa tumhil unsugdoy walaa tatakaasal unwehsatoy can camali min acmaali lbiri bal baadir degdeg hadad wasrac degdeg bificli ma tastabiicu min adaacaat wali awoodo daacaya degdeg hadad walaa tantadir unsugdoy majiya almasa galabto koyawsha insugdoy a may welay oo cibaadadii gadaalan dhigdoreed adoon helel yani lakuwesdo isku dhii korte wabiljumla warka gebgebadiis fayanbai lisai shasig maynhaboona an yugasira amalahu amal shasi shasig yadadilsha ini gaabi wayajcal mawta moodna bayn cayney lamadiisindhood datiyo mood hadhikad oo markasa firi fi kuli waktin sacdan sacad makingudamboyd bilam bil makingudamboyd asbuucon asbuuc makingudamboy si ero manaas sanatan sanad makingudamboy er mana may yani wayatruk almawt may weley yani may lareyhi masalan ba yani wa kay sanatun malat ama misma e yawm mala maalinto tabti wa yawmn anta fiiha maalintoon adiiba kadhaha jabto wa yawmn laa tadri ma takunu barin wali hadas ma ishiidi kan hadi roogdi laakin bari wali nagdaas ko aboodi kon ata roogdi barin wali nagdaas ma ishiidi mana kolka adalan oo bara safarahayle iska kiyaas yani saasaa boongalilay mana addunya kinkadin daacad ilaahay la qaabil adoo yani mood hakadiyawsh adoo koobsadaas daacada basato lambahay yani saasana dardaarma jira cabdullaahi wakud gaadoy min صixatika fiyawanta heshe ku gaadoy limaradika jirooda an gaadoy wa ee iktanim lcamala saalixa wa camal soobon ghaniimoysoy fi zamani صixatika caafimaadka samishe inteedan jirin oo adhowtishilaayto ad walikootabay camal eh waktigan fiyawa may camal badan una kooy waayo adeer tireed mana may wele may lere insaanka hadii caado kuwaadad camal soobon intiisu fiyawa camal fayd hadii susuubiyaw galo sawaab shay an dareere marki jiridon liabarin ida marida alcabdo odon hadi jirdo o saafara safaro oo cibaadadii hordhaan iska aad waadhadi kutabtua kataba allahu taala lahu min alajri man abtugey mitla ma kana alcabdu adoonkaas yacmal maljari camal fala jari saxiixa ngaaley muqiima ngaaley wa kolkan wakud gaadoy min sixatika fiawante ishe limaralika jirodan gaadoy wa wa min xayaatika nolola heshe ku gaadoy wakud min min zamani xayaatika nolola zaminsha heshe ku gaadoy limawtika geeridan gaadoy a inti adan geeriyo noo geeriyo camal suubsadaas ma leh hata inti ada fiyaawta naftanki nagnagdahayt wal al waliba bacda lmootka anfaca doon ilan mayb waa nolol oo daa'iman ee nolodo doonto hadda kolkan kuganimaysoy iktanim ma talqaa yani wa kay nafcuhu wal al wali nafci shay adag nahay ma talqaa walikulmaas nafcahu bacda mawtika maadunta haya inti ada noolo wali oo hadhowtika anfaca doon oo hiskin eh oo daaca eh oo cibaado eh oo samafal eh hadda lakoy hoob dhima tacmal ma jar markaas daartug mayb waa dil rogo nafta ki jar daarulcamal iya lere hoob ruux mara koo qaadon daaruljazilaysugaas wali addunya kasbatilelkijaaziya fasabigu lkhayraati ari alla subxaana watacaala khayraatkan dhagtama bagaala caza jala caza shanu may ka goolay wasaaricuu ilaa makfiratin dembi dhaafan dhagtama min rabbikum rabin heshe ku ahaad wa janatin wa ilaa janatin carduhaa janadiyeede bileershe asamaawaat walardu todobada arda todobada yani samad lisbaalgiri oo kaldhoyin andhagtama ucidad hiya janadiada lilmutaqiina lan diyaariyay may kala orooray rasuulka sala allahu alayh wasalam rajulka soo wacdiya may ngaray iktanim kamsan qabla kamsin iktanim kuanimaysay kufaa'idaysay khamsan shan walhaad qabla xusuuli kamsin shan hasalawkeed horteed shan hortiyood shan intin hasalna kufaa'idaysay shabaabaka shaabnimada kufaa'idaysay qabla haramika dognimada hortiye oob dogowt samey korna badan yajran inti ad fiyaawta kufaa'idaysay wasixatika caafimaadka kufaaidaysay abla sakami kajirooda horteen ooba jinis walbadan kuhiraas inteeda ti aws walbadan kasubay wakinaaka tanaadnimada kufaaidaysay qabla fakrika fakirnimada horteen wa firaagaka faaruqsanaanta inteeda madbinaaw eta faaruq eta ifaa'idaysay qabla shuklika mashguulaw ka horteed wa xayaataka nolola kufaaidaysay qabla mawtika geerida horteed maana ay mayli suaalay rasuulka sala allahu alay wasalam can akyani akyas dadka kan kadhug badan ay acgalhi mar warsadi dadka kanka dhug badan keewalel rasulka maer sala lahu alayه wasalam aktarhm lilmawti dikrangel lang ala lanki oo geerida markastaasusuda kaasa dadka kanka dhug badan waashadhm lahu lilmawti isticdaadan hadan moodka hadana markastan daron isticdaadan diyaar garoowa ulaaika hm lakyaasu haanasahaan dhugule eh dahabu latabeena bisharafi dunya wakaraamati laakhira addunya sharaftiya iyo aakhira karaamadiya latabeena rasulka sala lahu alayه wasalam yani wa kay taas qaala bacdhm man kana gaafilan lanki hilmaansan an laakhirati hilmaansan xataa yaatiyahu lmawtu mood ila ankakoya calaa garatin alaa gaflatin fainahu yajidu hele liguduumihi gaman wakusratan wa galawshiha aakhirus galaw murug i khasaare hele wa kolka yani markasa diyaar lahaado oo yani nolola saheska ku qaadato mawtkan gaadato lambahani wa min xayaatika wakud min xayaatika nolola ku gaadoy limawtika geeridan gaadoy kawaamay wuriy xadiidka waa kay albukaariy imaam lbukaari iya wuri xadiidkan kan lanka oo saadig aho eh, iman sheeg run sheegaw mafiriyaw addunyo nololiye addunyo mana kadadaalaw maana yani kafikiraw si nolol dheeran helo fadi bal yani may xasuusaday mood mood xasuusadaw sheeg khayr badan moodka xasuusadaw sheeg waana wacdo dadka filan lang ali lankin wacdiine macaanta dudum dudumyaay oo mood eban eh, wacdiina falaa waacida lahu aln waacid kale andhaman maleka moodka dad wacdiye yani waa kay dadka filan waay may kale xadiidkan kufaaidayslaan addunya lakadadaal afla nicamta ilahay la hilmaamda dahalsiyaas addunya la lakadadaalo imig la saar may kale xadiidka faaidaysadaan addunya laning ilana lanka taclogna lanka mashgulna sida gariibka nka mashgula ma walka lanka mashgulna lan gariib eh wadan shanjeedsde ama guruga unta dhaba ka dheegtege maya wadanka ila walka tego walka dhisafade saas oo kale aakhira lay walka dhisoy mana ahay aakhira lay lan dadaalo lan bahan alxadiid alxaadi walarbacun xadiidki afartan i koowaad can abi muhamadin abi muhamed mayl kuriyey cabdالlahi bn cmr bn اlcaas radi alahu taala canhuma qala cabdالlahi nika golay qala rasuul lahi sala الlahu alay salam ilahi rasul si may ka golay laa yumin axadukum axadkin murumaayo xataa yakuna hawaahu hawal axadi axadkaas sawadiis inti ku hada sabacan tirahaas limaagi lahaas jiton lakoy bi maag xadiun hada xadiun way saxiixun saxiix rawaynaa welina xadiidka fi kitaab lxujati kitaabku kitaab lxuja rawdatisa kurini bisnaadiga kurini sanadkaas oo saxiix can abi muxamedin kunyadii sheekh lala mayl kuriyey magaashay cabdالlahi بn cmr بn اcaas radi alahu taala canهuma mayli kuriyey yani wa kay ah qaala ini kagool qaala rasuul sala الlahu عalyه wasalam ilahi rasulki qaala cabdالlahi may kagolay qaala rasul sala الlahu عalيه wasalam ilahi rasulki may kagolay laa yu'minu axadكm axadkin marumaayo imaana kamilan wa iman kamila marumaayo xataa yakuna inti kuhaadaw hawaahu xubhu xub اlaxadi axadka jeelantis inti kuhaadas tabacan taabican tirahaas jeelantiyeeda tirahaas kuhaadas limaagi kuraasankoy bimaag lakoy oo min asharicati lmudaharati eh wal al wali ana lakoy antisi toos lankan kurahaw jeelantisba oo wali ana lakoy kujeeladaayo kurahaw yani iman kamile malkola rasuulka sala allahu alayه wasalam e laa yakmalu iman axadin axad iman shay makamil nagdaw xataa yahwiya anti kujeeladaw biqalbihi wayamilu bidabcihi dabeecadis lankuiladaw ilaa ma ja nabiy naba wali lakoy bimaag lakoy sala allahu alayه wasalam min adini eh kamaylihi ilishadiis oo kalen ku iladaw limaxbubaati dunyawiya addunya wali jeeli naftis wadaas san jeeli oo kale inti ilahay wali rasul sheelkolanka naftis kujeeladaas iman shay makamil waawa laa yuuminu axadukum axadkin murumaayaw oo iman kamile malku helaw xataa yakuna hawaahu hawal axadi axadkaasoy jecel shay ay xubhu xubul axadi axadkaas jeelantis iwa maylu maylul axad axadkaas ilishadiis inti kuhaadas tabacan taabican tirahaas kuhaadas limaagi yani tirahaas waa hadda sajito lakoy bima lakoy oo min asharicati lmudaharati wa markaasa imanshay kamina hadeedi markiisu ra oo walal wali rasuulka koy surumaayo oo ra xadiiun kan imayb waa mayliya musanifka martabadiisa hada xadiiun waa xadiiun kan min yani waa kaysaas wa ahay hada xadiiun waa xadiiskaas oo saxiixun darjidi saxiix hawaynaawirinay adiidkaa guurini fi kitaabi lxujatina haalka sugnay nagalnaa wa guurinay adiidka xaala xaala konihi fi kitaab xujati kitaabka kitaab xuj erana halka sugnaada bisnaadin sanad yakuware yakugurini sanadkaasoo saxiix saxiix yakuwerini xadiiku may kufaail kufaaidaysadey rasuulka wadidis sala allahu alayhi wasalam la raho min xaqiiqati liimaan inyata rasuulka dariigadiis la rah iimaanka xaqiigadiis saas a may kale xadiiska kufaaidaysadaan may laabud aha nafta ini oonaya yani waa kay ahi laabudda an takuna nafsu nihat i walayen iladaasoob wal onayo shareecada waafaqsan inihaas nafta walan iladaas iyo jeele wal shareecada rasuulka shareecadiitis waafaqsan inihaas inatan hadis aadaan may kale xadiidku ka aadaane yani rasuulka wadadiis la raho hadii la waayob insaankaas islaamnimo kubahaw hadii rasuulka wadadiis ba raho waayo manaa alxadidu thani walarbacuun xadiidki afarton iyo nayo lamaad ruwiya may luuriyey can anas ibni malikin radi allahu taala canhu qaala anas may kagolay samictu rasuul allahi dheegi sala allahu alayh wasalam yaqulu rasuulka haalka goolawa dheegi qaala lahu tacaala ilahay may ka goole ya bna aadama aadam unogiisiyo inaka ad maa dacowta antibatugasoniani tugaas warajawta ad rajeesoniani rajeeyaas kafartu dhaafey lakaad lahantakin dhaafey calaamaakin dhaafe kana xasala huwa maaga talo minkadigaasan walaa ubaali man aabugoelaw ana ya bna aadama aadam unogiisiyo low balagad dunuubuka dunuubta deerto canaana samaay samida saxaabisha deerto uma istakfarta dhaafatin dalabtonian oo dhaafatin dalab kafartu dhaafey lakaad lahantakin dhaafe wamaa ubaali maanan aabugoelaw yabna aadam aadam nogiisiyo inaka ad low atayta koysonian biguraabi lardi arada mugshain lakoyto khadaaya min khadaaya gifyaale uma lagiita lakulantonian ilakulant laa tushriku halan lagudaajian bian gobdayshayan la ataytuka kin lakoya biguraabiha guraabi lardi arada mugyaalshe o makfiratan min makfiratin rawaamay wuriy xadiidka tirmidiy waqala tirmidi mari xadiidun ada xadiidun wa xasanun tirjidisasan e saxiixun aw saxiixun ama saxiix an anas ibni malikin radi allahu taala canhu qaala anas may ka goole samictu rasuul alahi dhegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka goolawya dhegi yabna aadam xadiis lqudus a qaala allahu tacaala ilahay may ka goole yabna aadama aadam unugiisiyo ahay xadiisulqudus niya taasa ka ogaade oo lang ala lankibinidun suubadaasona lahadlahay yuclamu min dalika may la ogaade ana ana alxadiisa xadiisu qudsiyin wanidaa fihi fi lxadiisi kasugnaadeen caamun likuli man yatataa nidaahu lang ala lankibanaadin suubadaasona ognaadiyahay ya bna aadama inakaas maa dacawta anti bad weeras niyanin weeraas warajawtaas rajeeso niyani rajeeyaas afartu dhaafe laylakad laantaaki dhaafe maas masdariya darfiya l yani inakaas maa dacawtani inti bad in weeraas warajawtani rajeeyaas afartu dhaafe laylakad laantakin dhaafe lay calaa maa aladigi korsheekin dhaafe kana xasala huwa maag hasali minkadika ku xasali min adunuubi lkasiirati ah wal alwalyad koodhi dembe badan ee eh, kin dhaafele inti banibira jeeso waana dhaafatin wadalabaas walaa ubaali ana mangaabo weelaw bima kana minka walyad kooxasalaw mangaabo weelawa walaa aktartu bidunuubika dembigaaslkoytilma basla intan dembe lankan sameemeraw walaa yaclamu calaya kasratuha dembigaas badashidiisna korkayma kuwinadaw xadiid kalmay orora ida dacaa axadakum axadkin hadii ilaahay tuugaw falyucadim alragbata ragbad oo ilaahay dalab shay hiwinayo wali falaw ilahay warsaday fain allaha subxaana watacaala laa yatacaadamhu shayin wa ilahay shay korshay makuwinadaayo falgaliilu walkairu waljaliilu walxaqiiru cindahu sawaan lay a ilahay walkas awoodaya walaa ubaali man aab walaa taas dambeeda samees ya yani wa kay yabna aadama aadam onogiisiyo ahay low balaga deerto low wasala deerto dunuubuka dembiyaalka deerto canaana samaai samida saxaabkeeda deerto uma istakfarta dhaafatin dalabto ni ana dhaafatin oo dalabto ay dalabta mini makfiratahaw intun dambe ilaahu sameeyey ilahu adi rabun afurun e fa anta rabun afurun eta fakfir lii yarta uma istakfarta dhaafati dalabto nian kafartu dhaafay lakaad lahanta iyo ha dunuubtiyadekin dhaafe anoo badnaantay nin aabo welan wa ahi dunuubta saasan badan anoo nin aabo welan yakin dhaafe reelo subxaana watacaala xadiiun mayb wa hada xadiiun wa xadiidkaas oo darjadiis yani waa kay hada xadiiun wa yabna aadama de ibnu aadam o inaka low atayta koyto ni an inlakoyto biquraabil arli arada mugshe inlakoyto e bimulha bimulha muli arli biqurbi mulha arada mugshe inlakoyto oo khadaaya min khadaaya dunuub eh ay dunuuban min dunuubin e eh inlakoyto aradan buut oo dembe inlakoyto uma lakita lakulanto ni an ilakulanto bacda mawtika markeed hadhimit badisha ilakulanto laa tushrikuha lagudaajiyaan bi anagobaday shayan shayin lagudaajiyaan anago tawxiidta gidaas muctaqidan bitawxiidi at tawxiidta waa yani ictigaasanta musadigan birasuulihi muxamadin e sala allahu alayhi wasalam rumaysanta wabima jaa bi wahuwa liimaan wa laataytuka kin lakooye ey lajaazaytuka kinjaaziye biguraabiha guraab lardi aradaas mugshe oo makfiratan min makfiratin akinjazewa xadis maybwa yani baaburajaye kuwaramayo ilahay naxariistiisa kukorsadaane la rajeeyo markaas xadiikan maybwa aha ina hada alxadiis arja xadiisin fi suna wa xadiiskan eedlanka rajeeyo badan axaadiista dhatyo lanka rajeeyo a ilahay markaasa diyaarakin ay dinigay hooban dareertorekin galagooda ilahay sawaama yuriy xadiiska tirmidi waqala tirmidi mer xadiisun hada xadiisun wa xasanun dardidiis hasan yani wa kay صaحiحun صaحiحun صaحiحna eh may kale xadiidka kusugana dalaalatn calaa sicati raxmat الlahi tacaala ilahay raxmadiis waas ahaanshadeed iyo xadiidka kusung iyo ala karamshay i juudje sakaawnimadiis yani iyo xadiidkan kusung aliley xadiidka may kufaa'idaysadaane ducaado ilahay latooga horto wakul cibaadi cibaadati wa cibaado dhuushe mayba ilahay ini latoogo sankan may xadiidkan kufaa'idaysadaane ilahay raxmadiis ini kabiireeto adoomanka korsho raxmadan naxariiso ini eedan wiinto yani may kale xadiiska faaidaysadaan astafurtado oo ilahay dhaafatin kudalabo fadlo win ini ato mana ini astafurtaasla badilin ba may wali in allaha yakfir dunuba jamiican wa ilahay may dhaafay dembiyaalo dhamaantiyo dhaafe ila shirka bi ilahi lin shari walilahin dhaafan ma inta kaleba ilahay dhaafay wallahu subxaanahu wataala aclam